minhu sal allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin waman wadica fi nahaari ramadaana caamidan fi lfarji facalayhi alqadaau walkafaaratu wahiya cidqu raqabatin mumina e, waxaan kusoo jirnay kitaabu sawmi halkani wuxuu ka hadlayaa waxyaabihii muftiraadka ahaa ee ruuxa sooman afurinayey qaar waxaa jira marka ay afuriyaan ruuxa waxaa laga doonaa un oo keliya uu yahay inuu soo qadeeyo maalinkii uu afuray inuu soo qadeeyo hadduu maalinkaa iyadoo ayan u bannaanayn uu afurayna inuu towbo keeno inuu soo qadeeyo towbo keenana qaarna marka la afuro afurka wuxuu wataa dhibaato kale takaaliif kaleoo culus ayuu wataa qaarkaa takaaliifta kale wato waa jimaaca ruuxa haddii uu ku afuro jimaac xaaskiisu u galmooday maalin ramadaan ah iyadoo ayan u bannaanayn iyadoo ayan u bannaanayn marka aan leenahay waxaa jira ruuxa isagoo sooman marar inuu afuro ay u bannaan tahay hadduu musaafir yahay ee safar ku jiro ama mariid yahay ee xanuunsan yahay ee inuu afuro way bannaan tahay iyadoo ay u bannaanayd inuu afuro uusan basoomin hadduu soon iska niyoodo maalinkii dhexda haddii la marayo islaantii ku afuro kafaaro laguma leh waayo afurka waa u bannaanaada jaais buu u ahaa dhibaatana ma jirto afurkii oon u bannaanayn hadduu xaaskiisa ku afuro oo jimaac uu sameeyo jimaac dhammaystiran hadduu sameeyo waxaa ku waajibi kafaaratulcudmaa kafaaro weyn ayaa ku waajibi kafaaradaasi sida musanifkaba uu soo wado waa inuu addoon xoreeyo hadduusan addoon heli karin laba bilood oo hal maalin uusan furaynin inuu soomo laba bilood oo maalin uusan furaynin waa inuu sooma hadduusan karaynin xanuunsan yahay ama waa odayoobay maba soomi karo lixdan miskiin waa inuu cunto siiyaa kafaaradaasi ayaa ku waajibi kafaaradana waxay ku waajibeen ninka sida raajixa ah ninka oo keli ah haweenaydu kuma waajibayso oo haweenayda iyo ninkiioo wada soonaayoo gurigeeda joogayo inay afuraan ayan u banaanayn hadday isku afuraan kafaarada ninka keliya lagu leeyahay haweenayda laguma laha sababka aan loogu lahayn haweenayda cilayntaa waa mukhtalaf waa la isku khilaafsan yahay inaan lagu lahayn waa qowlka raajixee laftiisa waa laisku khilaafsan yahay waxaana tusinayaa inaan lagu lahayn ninkii rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam ee ku yiri islaamtaydaan ku afuray rasuulka ninka keli ayuu amray inuu kafaarada guto ninka keliyaa la amray ee islaantiina u sheegay iyaduna ha kafaara gudatee lama dhihin arrimahaasoo kalena daliil waxay u tahay qofka xukumka la dul saaray oo keliya ayaa xukumkaa laga doonayaaye qof kale lagama doonayo waman waia ruuxa waiyo fii nahaari ramadaana maalin ramadaan ninka galmoosho sameeyo caamidan xaaluu yahay mid u qastayo kasbuu galmoosho u sameeyey filfarji farjiguuna galmoosho ka sameeyey farji asluluqaha waxaa la yidhaahdaa meel kastoo dureyl ah yacnii dureyl kastaa farji la yidhaahdaa xataa luqa ahaan neefka marka uu taagan yahay xoolaha faraska iyo lo'da iyo wax lamidka ah gadaal marka aad ka marto lugihiisaan oo dambe iyo lugaha hoose lugaha hore iyo lugaha dambe markay isku toosaan waxaa muuqani hadaad hoos u foorarsato ilaa cirkaad arki duleelka laftiisa farji waa la yidhaahdaa bidaafin fuwayqa alardi laysa biha cazalaan in la yihaa ibnulqays gabayadiisa ayay ka mid tahay daliicin ida stadbartahu sadda farjahu bidaafin fuwayqa alardi laysa biha cazalin faras buu tilmaamaya wuxuuna leeyahay daliicin farasku waa mid fayro weyn ida stadbartahu haddaad gadaal ka joogsato sadda farjahu farjigiisa wuxuu ku qaray farji wuxuu ku jeedaa labada lugoodee dambe iyo kuwa hore markay isku toosaan meesha cirka laga arkay halkaasu ku wadaa bidaafin seen weyn ayuu ku qarini yani seentiisa weynoo lagu qarini buu ujeeda labadulood intii ka banaanaan lahayd ayay qarini intaasu ujeedaa marka farjiga uu ku afurayo ninka waxaan farqi lahayn farji xalaal uu ahaan jiri ha ahaado sida islaamtiisa farji xaaraamkay ha ahaado zina farji weligiiba aan xalaal noqonaynin ha noqdo oo sida eh, muxuu ahaa dabada ruux hadduu oga tago kale marba hadduu galmoosho sameeya khalaas wey kafaradaas waa lagu leeyahay waman wadica fii nahaari ramadaana caamidan fi lfarji facalayhi dushii waxaa ahaaday alqadaau qadaa ku waajibi maalinka horta inuu soo qadeeya waa waajib waalkafaaratu kafaarana waa waajib wahiya kafaaradana cidqu raqabatin addoon xoraynteeda weeye muminatin ee mumina fain lam yajid hadduusan helinna fa siyaamu shahrayni laba bilood soomkooda ayaa ku waajibi mutataabicayn ee israacraacsan fain lam yastatic hadduusan karin faicaamu sitiina lixdan quudintooda ayaa ku waajibay miskiinan ee miskiin likulli miskiinin miskiin kastana uu siinayo muddun galaas galaas misge uu siinayo lix boqoloo garaam weeyaan buu leeyahay galaaskii mudka waa lix boqoloo garaam ayuu siinaya adigu cunto inuu siiyo umbaa la rabaayo mar uu cunto siiyo masaakiintaasi waman taaba ruuxa toobake waman maata ruuxa dhinto wa calayhi siyaamun min ramadaana udcin halkana wuxuu ka hadlayaa qof baa isagoo soon lagu leeyahay dhintay labaa loo kala qaadaya soomka qofkaa lagu lahaa inuu soo qadeeyaa inayanba u suuroobin iyo inay u suurowday labadaasaa loo kala qaadi haddaayan uba suuroobin miiaal bishii ramadaan dhexdeeduu xanuunsaday hadduu xanuunsaday dee inuu afuraa bannaanaatay buu iska afuray ramadaankii sidii buu kaga tegey aana xanuunsan yahay bishii shuwaal isagoon caafimaadin ruuxii ayuu sidii ku dhintay ruuxaas wax qadoo lagu leeya lama arko waxba laguma le waayo afuraadka sharcigaa u baneeyey waqti uu qadayaana ma uusan helin laakiin ruuxii ramadaan markii uu ka tegey waxaa u suurowday waqti uu qadayn kari ramadaan wuu xanuunsaday ama musaafir buu ahaa ramadaan kadib ayuu muqiim noqday oo reerkiisii yimi ama caafimaaday intuu qadayn lahaa in la egna wuu caafimaadsanaayo caadi buu ahaa reerkiisuna joogay wuu qadayn kara ma uusan qadaynin sidii buu ku dhintay waxaa la samaynayaa maalin walba galaas misigaa laga bixinayaa sidaa ayuu ku wadaa musanifku waman maata ruuxa dhinto wacalayhi korkiisana siyaamun soom uu yahay min ramadaana ramadaana ucima waa la quudinay canhu xaggii likulli yowmin maalin kastaba mudun galaas misiga ayaa laga quudin oo laga bixini washaykhu odayga in cajaza hadduu kari waayo can isowmi soomkii hadduu kari waayo yuftiru wuu afuri wa yudcimu wuu quudini can kulli yowmin maalin kasta muddan galaas ayuu ka quudini ee qofkii weynaadeen rag iyo dumar midkuu doonaa ha noqdo da buu gaaray dadiisiibaa waxay gaadhsiisay xad uu soomka kari waayo ma soomi karo hadduu soomana waa rafaadayaa dhibaato dadka uusan soomka ku qabanaynin ayuu asaga ku qabanaya aad buu rafaadaya waxaa la mid ah qofka xanuunsan isla markaa xanuunkiisana caafimaad aan laga rajaynaynin xanuun waxaa haya khatar ah inuu ka caafimaado lama rajaynayo labadaa qof way afurayaan isla markaana maalin kasta waxay bixinayaan galaas bisigaa sida ayuu ujeedaa washaykhu odayga qofka weynaade in cajaza haddii uu kari waayo can soomkii hadduu ka cajizu kari waayo yuftiru wuu afuri wayucimu wuu quudini can kulli yowmin maalin kastana muddan galaas buu quudini walxaamilu gabadhii uurka lahayd iyo walmurdicu tii nuujinaysay in khaafataa haddii ay baqaan calaa anfusihimaa naftooda haddii ay u baqaan afdarataa way afurayaan wa calayhimaa dushoodana waxaa alqadaau qaada halkani mas'ale laga xoog badan yahay ayuu soo wadaa musanifka masaladaasi waxa weeye haweenayda uurka leh ama canuga nuujini haddii uurkaas iyo canuga ay nuujini midnaba wax dhibaataa ah uusan ka soo gaaraynin soomka iyaduna ku rafaadi mayso soomka wax dhibaato ay gaarsiin maayo canuga caloosha ku jira ama ay nuujinayna wax dhibaato ee soomka ma gaarsiinayo dee inay afurta bannaano dadka ay la mid tahay way soomi taasi haddiise soomka dhibaato uu gaarsiinayo uur weeyaano ama way nuujinhays soomkii dhibaato gaar ahaaneed ayuu ku keenayaa musanifka wuxuu u kala qaadayaa laba qayb yuu u kala qaadaya ama saddex qayb saddexda qayb waxa weeye dhibaatada soomka waxa uu gaarsiinayo iyada inuu yahay oo soomka iyaduu dhibayaa iyada uurka ah ama canuga nuujina ayuu dhibayaa laakiin canugii wax dhibay kama soo gaarayo iyo ma ahee canuguu dhibaya iyaduu ma dhibayo iyo xaaladda saddexaad oo ah iyada iyo canugiiba wada dhibayaa soomka saddexdaas u kala qaaday saddexdaa laba isku xugum ayuu ka dhigay midna xukum gooni ah horta waxaa ka wada dhexeeyaa saddexduba gabadhaasi waa afuri kartaa gabadhuu canugeeyaa nuugaya ama uur weeye soonkii iyaduu dhibaya ama canuguu dhibaya ama labadoodaba wuu dhibayaa way afuri karaan iska afuraan soonkaasi haddii ay afuraan maxaa laga doonayaa waxa laga doonayo ayuu musanifka laba u kala qaaday soomka waxa uu dhibayo ee gabadha keliya haddii uu yahay ee canuga wax dhibay uusan ku haynin afuritaankan ay afurtayna dhib iyada soo gaaraya darteeda u afurtay oo keli ah maalinka inay soo qadayso unbaa lagu leeyahay bas wax kale laguma leh haddiise dhibka waxa uu soonka ku keenayo canuga uu yahay ama canuga iyo iyada hadday labadaa isla yihiin qadaa ku waajibi sidii kii hore kale isla markaa maalin walbana mud misigay bixini galaas misigay bixin arrinkaasu sheegay qowlkaasi waa daciif wax daliil rasmi oo loo hayana ma jiro aar ibnu cabaas laga wariyaa jiraan laakiin kuma cadda yacnii gabadhu inay soomina isla markaa haddana galaas miska raacini arrinkaasi kuma cadda gabadha nafteeda ha u cabsatee nafteeda soomka dhib ha ku keeno ama canuga dhib ha ku keeno ama labadoodaba dhib ha ku keene markuu soomka dhammaado haddii ay soomi karaato inay qadayso ay u suuroobi karto adaa ku waajibi bas wax kaloo ku waajiba lama arko qaldo keliya laga rabaa hadday qadaysana khalaas wey wax kaloo laga doonaya male marka arrinkaasi ayaa raajixa ah. laakiin arrinkan uu kala qaadaye haddii nafteeda ay u cabsanayna qado keliya laga rabaa haddii canuga ay u baqday ama iidii canuga ay isu baqeenna qado iyo waxaa laga rabaa galaas bisige inay raaciso maaye arrinkaas waa laga xoog badan yahay walxaamilu gabadhii uurka lahayd iyo walmurdicu tii nuujinaysa in xaafataa haddii ay baqaan calaa anfusihimaa naftooda haddii ay u baqaan afdarataa way afurayaan naftooday markaa u baqeen wa calayhimaa korkoodana waxaa alqadaau inay soo qadeeyaan keliya in khaafataa haddii ay u baqaan calaa awlaadihimaa owlaadooday u baqeen owlaadda markay u baqayaan ayaguna ha isu baqeen ama yaya isu baqeen afdarataa way afurayaan wa calayhimaa dushoodana waxaa alqadaau qada iyo walkafaaratu kafaara ayaa dushooda ah can kulli yowmin maalin kastana muddun galaas bisga ay bixini wa huwa mudkana ritlun rodol weeye iyo wauluun rodol saddex meel loo dhigay meeshii oo bilciraaqiyi ciraaq loo nisbeeyey lix boqoloo garaam weeye sida uu hoos sheegayo walmariidu qofkii xanuunsanaa iyo walmusaafiru kii safray safaran safarka oo tawiilan dheer yuftiraani way afurayaan wayaqdiyaani way soo qadaynayaan qofka waa xanuunsan yahay laakiin xanuunka hayaa waa xanuun caadi ah waa xanuun in laga caafimaado la yaqaano wey iska afuraya hadhow markii eh, uu caafimaado ramadaanna dhammaado ayuu maalmuhu afuray soo qadaynaya sidoo kale qofka musaafir weeye safar ayuu ku jiraa safartaasina waa safartii salaadda loo gaabin jiray isniyoo kale haddaad aaddo safar ma aha uma afuraysid Eh, safar caadiya ah waa inaad meel magaalada ka baxsan oo caadi aad u safartaa inaa afurtaa ku bannaan kadibna waad soo qadayni intaasuu ka hadlaya walmariidu qofka xanuunsan iyo walmusaafiru musaafirka safaran safar safray safarka oo tawiilan dheer yuftiraani way afurayaan wayaqdiyaani wayna soo qadaynayaan faslun walictikaafu masaajidka in lagu nagaado lagu ictikaafaa sunnatun sunno weeye sunnada oo mustaxabatun sunanimadeeda la adkeeyey walahu sharaani anniyatu wallubtu fi lmasjid yacni wuxuu leeyahay ictikaaf wax la yidhaahdo waxaa jira cibaadaadka ka mid ah ictikaafna waxa weeyaan masaajidka inaad ku nagaatood waxoogaa joogto muddadaa aad joogi ma xadidna maalin waa inaad joogto lagu dhihi maayo habeen waa inaad baridaan ma aha saacad waa inaad fadhidaa ma aha adigu muddo un waxoogaa inaad fadhido islamarkaana aad niyooto oo masaajidka inaad dhex waa inaad niyeysan tahay ictikaaf baa la yidhaahdaa ictikaafkaasi waxaa haalib ah oo weliba si gaar ahaaneed uu usii fadli badan yahay ramadaanka sidaa darteeduu ramadaanka ku daba sheegay musanif ramadaankaasi khaas kuma aha haddii ramadaan aan la jooginay hadda oo kale xataa in la ictikaafo hadday kuu suuroobi karta arrin wanaagsan weeyaanoo iska fiican laakiin laba shardi buu leeyahayo ictikaafku waa inaad niyootaa ilaa cibaado niyo la'aan asaxaysaa ah, ma jirto labaad meesha aad eh, dhex fadhiyo inaad dhex fadhiisato dhex joogto aad niyeysan tahay masaajid waa inuu yahay he meel bannaan ama mawdica dadku ay ku tukadaane masaajid aan ahay inaan ku ictikaafaya maa walictikaafu ictikaafka sunnatun sunno weeye mustaxabatun sunnanimadeeda la jecel yahay walahu ictikaaf waxaa u sugan shardaani laba shardi anniyatu niya iyo wallubthu ku nagaadi filmasjidi masaajid lagu nagaado walaa yaruju kama baxayo min alictikaafi ictikaaf kama bixi maayo almanduuli lagu nadray ila lixaajat linsaan ictikaafka haddii aad ku nadarto waajibuu kugu noqoni ilaah wuxuu igu leeyahay hal maalin inaa ictikaafaad tiri maalinka inaa ictikaafto waajib bay kugu noqotay hadday waajib noqotay ictikaafkaasi kama bixi kartid masaajidka somaada soo gelin waa inaad maalinkaa dhammaysaa kama bixi waxaad uga bixi kartaa xaajat linsaan waxa la yidhaahdo xaajat linsaan waxaa la yidhaahdaa waxa laasimkaah ruuxa uusan ka maarmaynin waa musqusha waa cuntada arrimahaas yacni gurigaagiioo meesha ku yaalla cunto waad wanaagsan karta soo cuni karta musqusha masaajidkana waad soo geli kartaa oo musqusha waad aadi laakiin sabab kale uma bixi kartid sidaa wey macnihi walaa yakhruju kama bixi karayo min alictikaafi ictikaafka kama bixi karayo ictikaafkii almanduuri lagu nadray ilaa lixaajati linsaani bini aadam baahidiisa inuu u baxa mooye ow cudrin ama cudurdaar cudurdaarku muxuu yahay min xaydin gabar baabay ahayd dhiigaa ku dhacay dhiig haddii ku dhacay masaajid inay dhex joogto maaha aw maradin ama wuu xanuunsaday qofkii maradka oo laa yumkinu uusan suuroobi karin almaqaamu nagaadi joogitaan macahu maradka micii masaajidka in la joogo ayaan dhici karin aad buu ruuxii u xanuunsaday wayabtulu ictikaafi wuu burayaa bilwai jimaac ayuu ku buri oo ninkii asagoo ictikaafsan islaantiisii hadduu musqush inuu aadaa loo ogolaaday soo maaha guriga waa kasoo cod he musqula lisku ogaay meel kale waa u leexday islaantii weelfa u qaaday waa ka bura ictikaafki khalaas wayabdulu waa burayaa ictikaafii bilwadi jimaac ayuu ku burayaa kitaabu lxaji xaj ayuu u kitaab yahay wa sharaa'idu wujuubi alxaji sabcatu ashyaa alslaamu iska joogo inkastuu yaryahay su-aalihii weeye caawe wallahu aclam sal